alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed wasalama tasliima kasiira xadiiska kun iyo shan boqol iyo toddobiyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo sagaaliyo labaatan wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal bacasa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam casharata rahtin caynan sariya rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu diray casharata rahtin yacni toban markaa nin oo dhowra ah buu diray yacni raadiga waxaa la yidhaahdaa waa ilaa cashara ayaa loo isticmaalaa marka waxa weeye waa isku macnaba casharo iyo rahdigu isku macnay markaa noqonaya waa casharo rahdun ah yacni kaannahu in la yidhi casharatan hum rahdun yacni toban nin ah caynan sariyatan wuxuu diray caynan xaalay markaysa markaa soo basaasayaan gaalada caynka waxaa la yidhaahdaa basaaska la yidhahdaa maxaa cayn loogu magacaabay waa min baabi itlaaqi iljuzi wa iraadati ilkulli juz baa la sheegay shaygii wax ka mida kulligii baana loo jeedaa ruuxa wax basaasaya indhuhu aada u isticmaala aad ba wax u eegaa dabeedna markaa ishiisii baa la sheegay waxaana loo jeedaa isagii oo dhan sariyatan xaalay gaada yihiin ciidan sariye oo gaada ay yihiin oo ilaalo ah oo gaaladiina soo ogaanaya markaysaa markaa dhaqdhaqaaqooda iyo xaaladooda iyo markaa sida yihiin iyo diyaargarow inay ku jiraan inay soo socdaan yacni waxaweye inay degan yihiin wahaakada wa amara calayhim caasima bna haabitin alansaariya radia allaahu canh wuxuuna uga mas-uul dhigoo amiir uga dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabiga caasim ibnu thaabit loodhan jiray ansaariga ahaa ayuu tobanka mas-uul uga dhigay yani cid kasta uu nebigu dirayo calayhi salaatu wasalaam oo jamca cid mas-uul u yeeli jiray ciddii safraysaana inay mas-uul yeelato oo yani ay samaysataa waa shay fiican ida kuntum alaaatan fi safarin faamiruu axadakum ya yacni inay markaa mid amiir ka dhigtaan hadday saddex yihiin iyo wax ka badan xadiis baa sheegaya laakiin sariyadan nabiga calayhi salaatu wasalaam baa amiirkooda sheegay oo yidhi caasim ibn saabit baa idin ah fantalaquu waa socdeenoo waa tageen xataa idaa kaanuu bilhad'a ilaa meesha had'a la yidhaahdo ay ku sugnaayeen ay gaadheen meeshaas oo bayna cusfaana wa makka cusfaan iyo maka u udhaxays cusfaan iyo maka yacni udhaxays cusfaan markaysaga xagga makay usoo dhowdahay marka laga yimaado xagga madiina xagga makay u dhowdi aqaan siddeetan kilomitr ilaa boqol kilomitr meelahaas inay usoo jirto xagga maka marka cusfaan iyo makay udhaxaysaa buuli hadadaas waa ism mawdic dukiruu waa la sheegay lixayin min hudayl ee jilib ka mida ama laf ka mida hudayl ka mida loo sheegay oo la yidhi ciidan markaysa markaa waxaan yacni soo baxaa jira oo aaggan dhexe soo gaadhay meelaa loogu tilmaamo leeyahy halkaasoo kale marayay yuqaalu lahum banuu laxyaan lixyaan iyo laxyaan labadaba waa la yidhaahdaa laamka la hoos dhigo ama la kordhigo banuu lixyaan la yidhahdo ama banuu laxyaan la yidhaahdo waa jilibkii hudayl ka mid ahaa magacoodii magacoodii fa nafaruu lahum waxay u soo direen biqariibin min mi'ati rajulin raamin ciidan bay ku soo saareen ciidankaasoo ku dhow boqol nin boqolkaa ninoo raamin qaansaley ah oo dee markaysa markaa sita leebab iyo qaanso wax ganaya waa boqol nin oo markaa qaansaley ah bimacnaa leebabkii iyo qaansadii wax lagu ganayay sita waxay raaceen aahaarahum raadadkoodii bay raaceen oo raadkooda ku dhaceen meeshii loogu tilmaamay markiisa markaa tageen raadkii bay heleen raadgooyaa la sameeyey raadkii bay heleen markay raadkii heleen bay raadkii ku tib oo ku dhaceen falama axasa bihim caasimun wa asxaabuhu laja'uu ilaa mawdic waxaa muuqata iyagoo nimanka ku soo dhowaadeenba inay ogaadeen in la daba socdo aynay hore u ogaan ilaa hadday hore u ogaan lahaayeen waxaa dhici kari lahayd in waxaweeye ay ka baxsan kari lahaayeen falama axasa bihim markuu dareemay caasimun caasim iyo wa asxaabuhu asxaabtiisa ay dareemeen in la daba socdo laja'uu waxay u ciirsadeen ilaa mawdic meel bay u iisheen fa axaata bihim alqowm isweer bay ka qabteen waa rag badanoo dee toban laab bay uga badan yihiin waa boqol nin ya marka waxa weeye waxayna ugu tala galeen dee halkaas inay ka toogtaan oo leebkaa kaga wada ganaan boqol leebo la soo ganay ka warran mid walba toban baa ku beegan ya inay toban liishaamaan ayaa mid walba ku beegan fa axaata bihim alqowmu qowmkii gaalada ahaabaa isweer ka qabtee bani lixyaan ahaa faqaaluu waxay yidhaahdeen inziluu yacni soo dega meeshu waa meel ka yaro sarraysa ay koreen fa actuu biaydiikum isdhiiba gacmihiinna keena isdhiiba walakum alcahdu waalmiihaaqu anlaa naqtula minkum axada ballanqaad beenbeenay u sameeyeen waxay yidhaahdeen yacni cahdi iyo yacni markaa ballan dhaar lagu adkeeyey baa idiin sugnaaday aan idiin ballanqaadayno inaanaan dilin qof idinka mida faqaala caasim ibnu thaabit saxaabigii la odhan jiray caasim ibnu thaabite isagoo amiirka ahaa wuxuu yidhi ayuha alqawm wuxuu la hadlayaa asaxaabtiisii ayuha alqawm dadow ama ana aniga miyaa fala anzilu calaa dimmati kaafirin saxaabadiisii waxba kuma laazimino ma odhan gaal magantii ku degi mayno ee wuxuu yidhi anigu gaal magantii ku degi maayo ballankiisa iyo magantiisa gaal ku degi maayo oo isma dhiibayo hay dilaan allahuma akhbir cana nabiyaka sala allahu alayh wasalam ilaahu nooga waran oo warkayaga gaadhsii nabigaagii calayhi salaatu wasalaam faramawhum binnabli leebabkii bay ku ganeen faqataluu caasiman caasim waa dileen caasim iyo waxa weeye lix kale waa la dilay toddobadaas waa la dilay leebabkii lagu ganay baa lagu dilay saddex baa soo hadhay saddexdii kale waa soo degeen wa nazla ilayhim alaaatu nafar yacni koox saddexaa soo degtay cala alcahdi waalmiihaaq ballanqaadkii iyo ballankii dhaarta lagu adkeeyey miihaaqu waa ballan la adkeeye ayay ku soo degeen ee loo ballanqaaday inaan la dilayn minhum khubaybun saxaabada khubayb baa ka mid ahaa saddexdaa soo degay may isdhiibay yani waxay garanayaan sidan kaleba dee waa dilayaan marka sidan waa intay marka waxa idin daayaani bal iska soo dega saddexdaa waxaa ka mid ahaa khubayb baa ka mid wa zayd ibnu dasina iyo zayd ibnu dasina ka mid wa rajulun aakhar iyo nin kale falamma stamkanuu minhum markay qabteen oo ay gacan galeen oo ay qabteen oo markaa yani awooddoodii ay qabteen ay awoodeen inay qabtaanoo qabteen atlaquu awtaara qisiyihim waxay fureen qaansadooda xarkihii ku xidhnaa bay fureen qaansooyinkoodii qisiyi waa jamc weeye waa jamcu qaws qaansooyinkooda xarkihii ku xidhnaa bay fureen fa rabatuuhum bihaa dabeedna waa ku xidhxidheen ila xarko kale ma sitaan xarkii qaansada intay furteen nimanku way fara badan yihin qaarna way hayaan qaarna xarkii ay furanayaan xarkaha qaansadaa lagu xidhxidhayaa si nimanku ayna u baxsan u cararin ya dabeedna xarkahaasaa la doonaya in lagu kaxeeyo farabaduuhum biha way ku xidheen qaala arajulu ahaalisu ninkii saddexaad baa wuxuu yidhi hada awalu lqadri ballanburinta waa tii ugu horraysay ballanburinta ballankii laga baxay waa tii ugu horraysay wallaahi laa asxabukum ilaahay baan ku dhaartay idinla saaxiibi maayo idin raaci maayo halkaasaa igu dishaan mooyaane ninka idin raacaya waa taxaabanaysaan oo kaxaysanaysaan noqon maayo ina lii bi haaulaa'i uswa kuwa aallayseen waxaa iigu sugan kudayasho yuriidu alqatla wuxuu u jeedaa kuwii la laayey fajaruuhu way jiideen wa caalajuuhu waa xaawileeno waa isku dayeen inay jiidaan faabaa an yasxabahum waa diiday inuu la saaxiibo raaco waa la hayaa ma baxsan karo laakiin wuxuu dooranayaa halkan in lagu dilo ee ayna kaxaysan kollayba hadday dil tahay halkan inay ku dilaan oo ayna kaxaysan ayuu doorbidaya waxay isku dayeen inay jiidaan dee marka waxaa weeye ilaa meel may jiidi waa u suurageli weydey faqataluuhu waa dileen wainalaquu bikhubaybin wa zayd ibni dasina waxay la tageen oo kaxaysteen khubayb iyo zayd ibnu dasina waa iska raaceen xataa baacuuhumaa ilaa ay ka iibiyeen bimakka maka ay ku iibiyeen maka ay ku iibiyeen bacdu waa darfiyo waqcati badrin waxay iibiyeen dagaalkii beder dabadeed goobtii beder dabadeed yani dagaalkaas dabadeed fabtaaca banulxaarisi waxay iibsadeen yacni ilmo xaaris xaariskaasoo ibni caamirin ina caamir ah caamirkaasoo ina nawfal ah nawfalkaasoo ina cabdimanaaf ah fabtaaca banulxaarisi ibni caamir ibni nawfal ibni cabdimanaaf khubayban khubayb bay iibsadeen wa kaana khubaybun khubayb wuxuu ahaa huwa qatala alxaarisa yowma badrin yacnii kii xaaris dilay maalintii beder maalintii beder xaaris ninkii dilay buu ahaa marka ilmo xaaris baa laga iibiyey ninkii aabihiin dilay baanu haynaa baa layidhi maxaad naga siisanaysaa ya lacag waxay dooneen baa la siiyey iyagaana gacanta laga geliyey fa khubaybun khubayb wuxuu ku sugnaa cindahum yaga agtooda asiiran xaal la soo qafaashoo asiir uu yahay buu ku sugnaa xataa ajmacuu calaa qatlih markiiba horkamay dilin way xidheen guryahooda agtooday ku xidheen halkaasay ku ilaashanayeen malaa dee qaar ka maqan iyo waxay sugayeen garan maan way tashadeen markii dambe waxay ku tashadeen inay dilaan saasay ku tashadeen yani isku waafaqeen fastacaara wuxuu ammaanaystay caariyaystay min bacdi banaati alxaarisi hablihi ilmo xaaris qaarkood wuxuu ka ammaanaystay muusa makiinad yar oo de lagu xirto ayuu markaa ka ammaanaysto yastaxiddu biha yacni timaha hoose iyo iskaga xiirayo maadaama la dilaayo inuu ishagaajiyo ayuu doonayo yani markaa taasuu doonaya sunnadii uu markaysaa dabaqaya makiinada yaroo yastaxidu biha uu ku markaa ku xirxiranayo oo timaha hoose iyo iskaga xiiraayo fa acaarathu way ammaanaysiise fa daraja waxa socday bunayun ilmo yar oo lahaa inantaa u sugnaatay wahiya khaafilatun iyadoo ka moog aan dhaadayn ma aqaan miyuu gurguuranayay mise waxaweyaan waa way yaro inuu gurguranaya u badanta ilmo yar oo gabadha u sugnaatay ayaa markaa waxa weye socday wa hiya khaafilatun iyadoo ka moog buu yacni socday xataa ataahu ilaa khubaybo halkan ku xidhan uu u tegey fa wajadathu waxay heshay bimacnaa ay aragtay mujlisahu ay mujlisan lahu xaaluu markiisa markaa waxa fadhiisiiyey ilmihii calaa fakhidihi bawdadiisa isagoo ku fadhiisiiyey ayuunbay aragtay ninkii la soo qafaalay ee markaysagaa dilka u xidhnaa oo ilmaheedii yaraa u tegey oo ilmihii uu hayo oo markaysa markaa ilmihii uu ku fadhiisiiyey yani markaa bawdadiisa ama addinkiisa ya ayay aragtay walmuusa biyadihi yani waxa weeye makiinadii lagu xiiranayena gacantiisa ay ku sugantay fafazicat way argagaxday way naxday ila waa nin dil u xidhanaya armu markaysa ilmaha kaa dilabay istiri fascatan argagax bay argagaxday carafahaa uu gartay khubaybun khubayb gartay fa wuxuu ihi atakhshayna an aqtulah ma waxaad ka baqaysaa inaan dilo maa kuntu liafcala dalik ma ihi sidaasoo kale mid yeeliye dee ubadka la reebay in la dilo nahaa rasuul ulahi sala allahu alay wasalam can qatli nisaa'i wasibyaan ubadka gaalada xarbiyiinta ah iyo dumarkooda in la laayo ayuu nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixaynka waa akhlaaqiyaadka dee ay lahaayeen yani dagaaladii muslimiintu iyo jihaadadii marka ay lahaayeen inta gaaladu markaysa ashyaada aynay baran ayaa diinka laynoogu sheegay halaad baratay waa la shubi jiray qaalat waxay tidhi wallaahi allah baan ku dhaartay maa ra'aytu ma arag asiiran shakhsi la soo qafaasho khayran min khubaybin khubayb ka wanaagsan fa wallaahi allah baan ku dhaartay laqad wajadtuhu waxaan markaa e, helay oo bimacnaa arkay yowman maalin aan la kulmay ya'kulu xaalu cunaayo qitfan min cinab midho cinaba isagoo cunaya ayaan markaa arkay bay tiri xaaluu cunayo qitfan e, min cinab midho cinaba xaaluu cunayo ayaan markaa arkay qutuuf baa lagu jamciya qitfun qutuuf fii yaddih oo gacantiisa ay ku sugantay qidfigaasoo fii yadihi gacantiisa ku sugan ama xaalu gacantiisa ku sugan yihi waayo waa la sifeeyey wa inahu la muuhaqun bilxadiid wuxuu midhaha cunayey isaga oo yacni khubayb la muusaqun uu xidhan yahay bilxadiidi bir uu ku xidhan yahay bir uu ku xidhan yahay waxaa laga yaabaa silsilada inay ku xidheen haddee xadhigoo kale waxaa dhici karta dee in ama la gooye ama wax la mida markana dee makiinad baaba loo keeno dee hadduu xadhig uu jari lahaa marka bir buu ku xidhnaa saasaa dumarka looga tegay wa inahu lamuuhaqun bilxadiidi bir eh, uu ku xidhan yahay wamaa bimakkata min samara iyada oo maka aynay ku sugnayn yani xabad midha iha ku sugnayn wa kaanat taquulu waxay ahaan jirtay mid tidhaahda gabadhaasi innahu la risqun rasaqahu allahu khubayban innahu kaasi midhaha cinabku la risqun waa risiq rasaqahu allahu khubayban ilaahay ku arsaaqay khubayb falama kharajuu bihi min alxaram markay kala baxeen bihii khubayb ay kala baxeen min alxarami xaramka ay ka saareen liyaqtuluuhu si ay u dilaan fi lxilli yacni marka xaramka meesha ka baxsanee xalaasha ay ugu dilaan oo xaramka gudihiisa inay ku dilaan ma doonayaan mushrikilcarabna xaramka way ilaalin jireenoo yacni xaramka gudihiisa cid kumay dili jirin waxaa la ka aabbihii la dilaa xaramka gudihiisa kuma dili jirin dibadda xaramka uu ka helo mooye gudaha xaramka kuma dili jirin isagoo gaala iyagoo gaala aynay saa samayn jirin ilaalin xaramka ay ilaalinayaan daraaddeed markay eh, xaramkii ka saareen si ay xilliga ugu dilaan qaala lahum khubaybun wuxuu ku yidhi khubayb dacuunii usallii rakcatayn waar laba ragcadood aan tukadee laba ragcadood aan tukadee idaaya fatarakuuhu way daayeen fa rakaca rakcatayni wuxuu tukaday laba ragcadood faqaala wuxuu idhi wallaahi lowlaa an taxsabuu ana maa biya jazac allah baan ku dhaartay lowlaa an taxsabuu inaad malaynaysaan haddaynay jiri lahayn anna maa biya jazacun inuu igu sugan yahay argagax igu sugan yahay inaad malaysaan haddaynay jiri lahayn lazidtu waa siyaadin lahaa oo salaadda waa sii badin lahaa ama waa dheerayn lahaa laakiin haddii aan markaysa markaa sidaas sameeyo waxaa laga yaabaa inays tidhaahdaa yacni dilku ka baqayaa oo sidaasuu salaada u dheeraynaya ama usii badinaya yacni geeri kama naxaya buu leeyihi markaasuu dabeedna habaaray allaahumma axsihim cadada waqtulhum bidada walaa tubqi minhum axada wuxuu idhi allaahumma ilaahayow yaa allah axsihim yaga koob cadadan tiro ahaan ku kooboo dhammaantood wada laa jamacoodaas wada kooboo mid ha ka sii dayo waqtulhum ilaahow leec bidadan yacni iyagoo kala tagan mid mid u dil walaa tubqi minhum axadan qof ha ka reebin kuwa habaaraya waa kee waa kooxdan markaysa markaa sidan ku samaysa gaaladoo dhan ugama jeedo wa qaala wuxuu idhi falastu ubaalii xiina uqtalu musliman cala ayi janbin kana lilahi masracii wadalika fii dati ilaahi wain yasha yubaarik cala awsaalin shilwin mumazaci wuxuu tiriyey yani marka labadan beyt ayuu markaa tiriyey wuxuu uhi falastu ubaalii uma aaba yeelaayo xiina uqtalu musliman goorta lay dilaayo xaalan muslim ahay lay dilaayo u aaba yeeli maayo dan kama gelayo mar haddii islaamnimo laygu dilaayo oo islaamnimo anoo ku sugan lay dilaayo dan kama gelayo dilka lay dilaayo calaa ayi janbin kaana lilaahi masraci dhinac kastaan ku sugnaadaba kaana lilaahi allah buu u sugnaaday masracii yacni markaa geeridaydu ama dilkaygu masraca waxaa weeye waa meesha ruuxu ku dhinto dhinac kastaan markaa ku sugnaadaba kaana lilaahi allah buu u sugnaaday masracii geeridaydu yacni kollayba waa dhimanayaa sidaa u dhintabana dee waxa weeye markaa allah buu u sugnaaday wadaaka fii daati illaahi wa in yasha taasina ilaahay dartii ayay markaa ahaatay wain yasha hadduu doono allah yubaariku wuxuu barakaynayaa calaa awsaali shilwin yacni jidhka wasladihiisa ayuu barakaynaya ama qaybihiisa mumazaci yacni markaa la googooyey ayuu hadduu doono allah barakaynayaayo markaasaan cidi waxba yeelayn mumazac waxaa loo jeedaa muqaac la googooyey shilwina waxaa loo jeedaa bimacnaa jasad awsaalna waxaa laga tilmaamayaa waa yani markaa xubnaha markaa weeye wasla marka laleeyahay xataa lafteed wasladu waa wasla waa carabi mugdi waa yahay wa kaana khubaybun huwa sanna likulli muslimin qutila sabran isalaa khubayb wuxuu ahaa sanna mid u sunneeyey bimacnaa u jideeyey likulli muslimin muslim kastoo qutila la dilo yacani la dilaayo sabran sabriga waxaa la yidhaahdaa waa ciidda marka isaga inta la qabto la doonaayo dee sidaa in loo dilo sidaa kaabadoo kale lagu dilayo yacni qofna waxa weeye isagoo aan la haynin ayaa dee la dilaya qofna inta gacanta eh, yani markaa la qabtay ayaa meel lagu xidhay dabeedna markaasaa lagu liishaamaya sabrigu waa kaa wey waa kaa barhka la taagay ama kaabad marka muslim kastoo la dilaayo sabran xaaluu yahay masbuuran markaysaga mid la xidhay uu yahay ayuu wuxuu u sunneeyey alsalaata salaada uu labadaa ragcadood tukanayo ayuu u sunneeyey waxay ku noqotay isagu ijtihaadan ku sameeyey taqriirka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu taqriiriyey waayo cahdigiisii bay dhacday shayga nebigu calayhi salaatu wasalaam taqriiriyo intuu ogaado aanu inkirinna wuxuu noqdaa yacni shay markaa la mida inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam bay la mid xukmu rafca ilade waa taqriir wa ahbara waa ka warramay nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni wuxuu u qasdayaa annabiya sala allahu alayh wasalam nebigu uga jeedaa faacilka ahbara midda ikhbaarka samaysay nebigu uga jeeda halka yacni la yidhi haddii ay la laodhan lahaa annabiyu baa laodhan lahaa waayo dee mufasirku mufasarku raacaya xagga icraabta ka raacaya maa bacda ay cadfu bayaanin aw bedel laakiin yacnii buu yidhi ay ma odhan sidaas aawoodee yacniina mafcuul bay u baahantah yacni annabiya sala allahu aley wasalam waa kii loo qastaaye qastigu ku dhacay asxaabahu asxaabtiisu uga warramay nebigu calayhi salaatu wasalaam yowma usiibuu maalintii la asiibay bimacnaa la laayey khabarahum gaaladu ay heleen ay asiibeen khabarkoodii buu markaa uga warramay asxaabtiisa wa bacasa naasun dad waa soo diray min qurayshin quraysh ka midii ilaa caasim ibni haabitin ayay cid u direen xiina xudisuu goortii loo sheegay annahu qutila in la dilay dad bay u direenoo waxay ugu direen an yu'tuu minhu yucrafu yuto waa qoray aniga laakiin yu'tuu mala fiican xiina xudisuu goortii loo sheegay annahu qutila in la dilay caasim ibnu haabit iyo meesha lagu dilay dad bay u direen an yu'tuu bishayin inay wax keenaan minhu jidhkiisii ka mida oo yucrafu lagu garto in ninkaa la dilay ama madaxiisaa la soo gooyo ama wax kale laga soo gooyo fatxinaya an yu'tow marka waxay noqonaysaa nusakho kalena way fatxiyeen marka waxay noqonaysaa muqayaru siiqe inay noqonayso an yu'taw in loo keenay ugu direen iyaga loo keeno bishayin minhu shay ka mida caasim oo yucrafu lagu garto yacni markaa in la keeno jirkiisi wax ka mida in la soo gooyo ya korkiisoo kale la soo jaro ama wax lamida waa kaasoo waa la dilay yacni caddayntii waa taa wa kaana qatala rajulan caasim wuxuu ahaan jiray mid dilay rajulan nin dilay min cudamaa'ihim gaaladii waaweyneyd nin ka mida mid dilay buu ahaan jiray marka waxaa loo dirayaa in jidhkiisii la soo googooyo qayb ka mida la soo qaado waa socdeen nimankii meeshii caasim lagu dilay tageen inay wax ka soo gooyaan bay dooneen fabacaa allahu licaasimin mila dullati min addabri wuxuu ilaahay u soo diray caasim yacni shinni fara badanoo sidaasoo kale aad mooddo sidii wax hadhaynayoo kale aad mooddo intay fara ka qabto oo min adabri shinni ah cid alla ciddii u soo dhowaataba iyadaa ku figaasta oo deedna cunta mid waliba naftiisu kala cararaa waa shinni fara badan faxamathu waxay ka ilaalisay min rusulihim dadkii loo soo diray ka ilaalisay falam yaqdiruu may awoodin an yaqtacuu minhu shayan inay wax ka jaraan jirkii caasim wax ka mida inay gooyaan may awoodi karin shinnidaasaa mawdicun waa meel weeyi waa meel magaceed addullatu waa alsaxaab waa daruurta marka shinnidaasi waxay la mid tahay daruuray la mid tahay intay fara ka qabto saas u hadhaynayso ya wadabruna annaxlu waa shinnida wa qowluu hadalkiisa uu yidhi uqtulhum bidada yacni dil bidadan bikasrilbaa'i wa fatxiha badadan iyo bidadan labadaba waa loo xarkeeyey in ba'da la hoos dhigo iyo in la kor dhigo faman kasara kii hoos dhigaa qaala wuxuu hi huwa jamcu bidda biddah oo la jamciyey weeye marka biddatun bidad waa sida nicmatu nicam bikasri lbaa'i ba'da hoos dhigeeda xaalay ku sugantay wahuwa nasiib waa qaybta weeye yacnii ilaahayow dil bidadan xaalay qayba yihiin dil ya wa dil xisasan xisooyin u dilqaybo munqasimatan qaybsantay likulli waaxidin minhum nasiib mid waliba uu qayb ku leeyihi qayba u dil yacni mid walba markaysa markaa nasiib iyo qayb suu uga helo dilkaas waman fataxa kii fatxiyo oo badadan yidhahdo kordhiga qaala wuxu uhi macnaahu macnihiisu waxa weeye mutafariqiina xaalay kala tegan ilaahu dil allahuma qtulhum badada marka ba'da la kordhigo ay mutafariqiina xaalay kala tegan yihiin dil filqatli dilka ku kala tegan yihiin waaxidan bacda mid mid u dil mid mid u dil marka badadan waxay noqonaysaa mid mid u dil oo min atabdiidi waa kala kaxayn la kala kaxeeyo oo midhmidh laga yeelo badadanna waxay noqonaysaa yani eh, nasiibo iyo qaybo dilal ah ilaahay uu markaa siiyo mid walba wax ka sii wuu habaaraa waxaa la soo wariyaa kooxdii markaysa markaa laysay wakhti yar inay ku dhinteen wakhti yar inay ku dhinteen oo ayna marka waxa weyaan yani wakhti badan sii noolaan ayaa la soo raraa xadiidkan waxaa laga qaadanayaa qiso dheer weeyaane fawaa'id badan baa ku jira laakiin sheikhu wuxuu u keenay qadiyadda karaamada ku saabsan buu keenay karaamadaasina ay tahay inuu ilaahay ka ilaaliyey caasim oo ka dhowray inay gaaladu bakti wareemaan oo jidhkiisa googooyaan inuu ilaahay ka dhowray oo uu shinni u soo diray fara badan oo shinnidaas uu ku daafacay waxay ka mid tahay waxyaalaha karaamaat lwliyaakay ka mid tahay gaalada waa noqdeen rajacuu walaa bikhufay xunayn faramadhnaan bay la noqdeen yani dhibtiina waa u kulantay yani inay markaysa markaa daalaan oo dhibaatoodaan waxay doonayeenna ma helin waxay doonayaanna may helin waxaa kaloo laga qaadanayaa gaaladu ballan inay lahayn laa yarqubuuna fi mu'minin ilan wala dimmah gaalad inay ballan lahayn oo waxay wax ku dhowrayaan qaraabanimo iyo ballantoonna inayna jirin taasna waa laga qaadanayaa sida aayaddaba laynoogu sheegay waxaa kaloo laga qaadanayaa asxaabta nebigu sala allahu aleyh wasalam iyo siday u samir badnaayeen ya yacni marka taasna waa laga qaadanaya wax tawaawuca iyo jazaca iyo wax la mida aynay la iman tobankii midna lama iman ya badankoodii waxay yidhahdeen bay isdhiibi mayno iyagoo arkaya in waxa weeye markaa kollayba xaaladay ku sugan yihiin inay baxsan karin haddana isdhiibkii waa iska diideen badankoodii qayb ka midi waa yeeshay markaysa markaa xool isdhiibkii dabeedna waa ku ballan fureen waa ku ballan fureen saxaabigii saddexaad saddexdii isdhiibey wuxuu yidhi markaa ballankii waxa ballanburintii ugu horraysaa samayseen sidaas aawadeed idin raaci maayo hadda i dila sidiiba marka waxa weye dabeedna ay noqotay inay kaxayn kari waayaan daedna sidii ku dilaan labadii raacayna waa saas waxaa gacanta laga geliyey yani marka waxa gaaladii baa laga iibiyey u ciil cunay khaasatan dadkii wax laga laayey kuwaasaa laga iibiyey kuwaas ayaa laga iibiyey marka waxaa laga qaadanayaa gaaladu siday walaaga isugu hayso ay qaarkoodba qaar kale weliga u yihiin oo isu jecel yihiin oo isu yani marka ayaa laga qaadanaya muslimiinta meel uga soo wada jeedaan taasna daliil bay u tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa yacni xaaladda khubayb ku sugnaa iyo waxaweye karaamada ka muuqanaysay in ilaahay markaa u keenayay cinab iyo simaar aan makaba oolin oo deedna la arkaya isagoo cunaya taasina waa karaama lilawliya yani karaamo weeye waxay ka mid tahay waxyaaluhu u soo arooriyey labada arrinba waa u keenay fawaa'id badanoo kalena waa ku sugan tahay waa laga qaadanaya qaala imaamu nawowiy raximah allah wa fi lbaabi axaadiisu kasiiratun saxiixatun sabaqat fii mawaadiciha min hada kitab baabka waxaa ku sugan axaadiis fara badan oo saxiixo ah oo ku soo hormartay fi mawaadiciha meelaheeda oo min hada alkitaabi xaaluu kitaabkan ka mid yahay mawaadicdaas minha xadiisu alghulaam aladii kaana yaati alraahiba wasaaxir waxaa ka mid ahaa inankii u tegi jiray ninkii raahibka ahaa ee caabidka ahaa wasaaxira iyo falalowga u tegi jiray waynu soo marro awaa'isha kitaabkaynu ku soo marray wuxuu ahaa inan yar oo la doonay in sixirka la baro dabeedna waxaa loo qaybiyey nin falalowa inuu u tago ayaa la yidhi oo markaa sixirka ka baro nin falalowa ayaa waxaa lagu yidhi markaa falalowgaa maalin walba u tag falalowgiina waxaa lagula ballamay inuu sixirka baro inankii yaraay falalowga u cilmi doonanayey oo sixirka doonayay inuu ka barto ayaa dariiqa uu sii maro wuxuu markaa ku arkay nin raahiba oo caabid ah oo cibaadada isaga go'ay rahbaaniyadu waa dad cibaado u go'ay oo waxa weeye cibaadadaasuun yacni iska khalaaweyn jiray oo iska cibaadada iskala iman jiray ama sawmicaad iyo buure iyo meelaha iska geli jiray meeshoodana ilaahay ku caabudi jiray wa rahbaaniyatan ibtadacuuha maa katabnaha calayhim ila ibtiqaa'a ridwaan illaah waa tii rahbaaniyada halkaa laynoogu sheegay rahbaaniyada lagu xusay almuhim ninkii raahibka ahaa ee iska caabidka ahaa ayuu dhegaysan jiray oo sii mari jiro xoogaa buu la fadhiisan jiray raahibkii baa wax u sheeg sheegi jiray raahibkii buu iska jeclaaday raahibkiina waxbuu bara markii dambe wuxuu yidhi waa lay maagaayo waxaa laygu maagaa waad habsaantay baa laygu yidhaahdaa xaggaad ku habsaantay raahibkii baa wuxuu ku yidhi haddii falalowga markaad u tagto ku yidhahdo waad habsaantay waxaad tidhahdaa xaggii reerkii iyo gurigii baan ku soo habsaamay haddii xagga marka waxa weeye marka guriga aad tagto lagu qabsado lagu yidhahdo waad habsaantayna waxaad tidhaahdaa falallowgii baan ku habsaamay dheh saasuu ku yidhi inankii waxa weeye waxbuu ka bartay ninkii raahibka ahaa maalintii dambe ayaa markaa bahal ayaa markaa dariiqii dadka markiisa markaa yacni ku sugnaa oo dadkii ay mari kari waayeen markaasaa inankii wuxuu yidhi maanta waxaan kala ogaanayaa falallowga iyo raahibka ka wanaagsan baan kala ogaanayaa labadaas ayaan waxaan doonayaa inaan kala ogaado ayaan rabaa buu yidhi dabeedna ilaahay buu beriyey allah ayuu beriyey dabeedna wuxuu idhi ilaahayow haddii arrinka raahibka aad ka jeceshahay arrinka saaxirkiiyo falalowga daabaddan dil ayuu yidhi allaahuma in kaana amru raahibi axabba ilayka min amri saaxiri faqtul haadihi daabbata xataa yamdiya annaas fara wax yara uu soo qaatay ama dhagax ama wax la mid ah ayuu ku tuurayaa ilaahayna waa beriyey dhagax buu soo qaatay dhagaxuu ku tuuraya markaasuu ilaahu raahibka haddaad ka jeceshahay ya falalowga oo arrinka raahibka aad u jacayl badan tahay daabadan dil buu yidhi saasuu ilaahay ka baryey si ay dadku u maraan dabeedna waa ku tuuro dhagax yaraabaa ku dhacay dhagax weyn ma aha dhagax markaa caadatan la filaayey sidiisa inuu u dilo ma ahayn dabeedna halkiiba markaysaga wixii ku dhintay halkii dadku ka baqeen halkiiba ku dhintay dadkiina mareen qisadii raahibka u sheegay dabeedna wuxuu yidhi arrinkaagii waxaan arkaa inuu marka waxaweye halkuu gaadhay baan arkaa waana lagu imtixaani doonaa maanta adiga iga fadli badan waana lagu imtixaani doonaa bu marka haddii lagu imtixaano aniga cid ha i sheegin oo ha odhanin raahibkan baa wax baray ha odhan ey qari wuxuu ka baqayaa dhibaata dee inay uga timaadda ayuu ka baqaya inanka warkiisiibaa waxoogaa caanbaxay dadki waa isu sheegayaan shay hariiba ah markay arkaan moogta markii dambe dadkii xanuunsanayay u yimaadeen xanuunadii laga caal waayaa loola yimaadaa dabeedna waxa weeye waa u duceeyaa waxay sidii noqotaba kuwii baraska qabay kuwii indhaha la'aa yacni waxaweye dadkii xanuunnada kala qabay ilaahay buu u baryaa waa bogsadaan waa laysu sheegay nin indhala oo boqorka la fadhiisan jiray ayaa maqlay inankaasaa xataa dadka indhaha la addaweynaya markaasuu deedna u yimi dabeedna wuxuu markaa uu yidhi anigu waxba ma hayo inankiibaa ka odhanaya ee haddaad ilaahay rumayso allah baan kuu baryayaa in allah ku daweeyo oo indhahagii kuu soo celiyo baan ilaahay kuu baryaya waa rumaynayaa buu yidhi waa rumeeyey ilaahay buu u baryey birilix indhihii isagana waa u baxeen boqorkuu la fadhiisan jiree gaalka ahaa buu isaga tegey yacnii markuu boqorkii u tegey ayuu wuxuu arkay isagii oo indhihii u soo noqdeen war maxaa dhacay wuxuu ilaahay baa ii soo celiyey markaasuu ilaaha kuu soo celiyey maaniga aniga ya nina waxba usoo celin waysa ogyihi haddana wuxuu doonayaa inuu waxaweeye dee markaa eh, isaga lagu sheego ya allaha kuu soo celiyey aniga miya ee ku shaafiyey markaasuu maya ee anigii adigaba allah baa inoo rabbiya halkiibuu dabeed markiisa marka xanaaqay boqorkii dabeedna wuxuu noqday inuu ciqaabo ou yidhahdo waxaan xagad ka keentay sheeg sidiibuu dabeedna markiisa markaa yani markaa uu ku sheegay sidii ayuu ku sheegay waxay noqotay in markii dambe waxa weeye inankii khabarku galo inankiina xagad ka keentay falkiyaagii ma wuxuu maraya ee sixirkaagii heerkaasuu maraya miya ya wuxuu uhi maya waxa weeyaan ilaahay baa yani markiisa waxaan bogsiiyey yani waxa qisada marka waynu soo marray raqamka wuxuu ahaa baabka baabusabri baynu ku soo marray xadiiska koob iyo soddonaad ayuu markaa ahaa marka xadiiska waxaa ku sugan karaamaat alwliyaa yani badan baa ku jirta hadday tahay markii hore daabada dhagax yar uu ku tuuray baalka dadku ka baqeen oo uu yidhi ilaahayow haddii markaa arrinka raahibka aad ka jeceshahay ka falalowga oo ka raahibka u jacayl badan tahay daabaddan dil oo deedna sidii ay ku dhimatay caadatan dhagaxan oo kale markaysaa markaa dee inay daabaddaasi u dhimato dad ka baqeen yani markaa looma baran waxaa ka mida markaysaa markaa dadkan xanuunsanaya ee xanuunnadii laga caal waayey ka indhahala iyo ka baraska qaba iyo yani inuu marka waxa weye iyagana ilaahay u baryi jiray oo dabeedna marka waxa weeye xanuunkii laga qaadi jiray indhuhu ay u bixi jireen baraskii laga bogsiin jiray waxaa ka mida markii dambe la doonay marka inanka in la dilo oo mar waxa weeye dooni la saaray oo layidhi badda kusoo tuura ya jamac inta lagu daray dabeedna markii baddii bartankeedii ay marayeen uu yidhi ilaahay iga kaafi dabeedna marka waxayn ay noqotay iyagii markaysa waxaan inay markaa dhintaan isagiiyo soconayaana ka soo noqday hadday tahay markaysaga in la yidhi markaa waxaad saartaan buur la kora buurta ka soo tuura markaana ilaahay buu baryey markaasaa waxa weeye markaa xaaladdaana iyagii baa soo daatay yani isagiiyo soconaya ayaa soo noqday waa karaamaat alawliyaa markii dambe waxawaaba islaam diliba kari maysaan markii dambe wuxuu yidhi haddaad doonaysa inaad idisho si aad igu dili karto makuu sheegaa waxaad samaysaa waxaweeye dadko dhan soo ururi ballami dhammaan ha isu yimaadaan dabeedna markaysaga leebka soo qaado dabeedna markaysa marka waxa qaansada marka kala jiid waxaad tiraa bismi rabbi hada alghulaam yacni marka wiilkan yacni ilaaha u rabbiga ah, magiciisan marka waxaan yani ku bilaabaya ku dhufanaya sidiibuu markaysaga yidhi dadkana waa inaad maqashaysaa buuhi sidiibuu deedna yidhi waa maqashii dabeedna ku sii daayey yacni waa ku dhuftay dabeedna marka inanka sidiiba ku dhintay dadkii mar keliyay waxay yidhahdeen aamanna birabbi alghulaam wiilka rabbigiisaanu rumaynay bay yidhaahdeen halkii bay ku islaameen waa qisadii asxaabuulukhduud weeyaan ashyaadaasoo dhammina waxay noqonaysaa karaamaatulawliyaagay soo gelaysa wa minhaa xadiisu jurayj waxaa kaloo ka mid ahaa xadiiskii jurayj baa ka ahaa xadiiska jurayjna waa soo maroo isaguna wuxuu ahaa markaysa markaa yacni qasaskiisa waa soo maray waa ninkii marka waxa isaguna caabidka ahaa ee meesha yare u dhistay sawmacada ah ee magaalada ka yara go'an ku cibaadaysan jiray ya qisadiisa mawdica u ujeedaa waxay tahay gabadh baa masabiday oo doontay inay fadeexadiso markii hore waxay doontay in marka waxaweyaan yacni uu xumaan ugu tago oo way markaysa markaa way u tagtay dabeedna wuu eegi waayey iyadoo ay rabtay inuu ka sinaysto ay ninkaa ceebayso ay rabtay markuu yadii eegi waayey oo waxaalaynba waayey ayay intay socotay markaysaga nin dhoobiya oo xoolo raaco ah ayay markaa isu dhiibtay kiibaa xaaraan ugu tegey ilmay uuraysatay ilmihii markay dhashay ayaa layidhi xagaad ka keentay waxay tihi ninka jureeji la yidhaahdo ninkaasaa iga dhalay bay tidhi dadkii markaasay xanaaqeenoo way gadoodeenoo ninkii oo sawmacadiisii meeshii yeeladay cibaadada u dhistay oo dhoobo ka samaysan ku sugan bay intay u yimaadeen ayay markaysa markaas sawmacadii ka dumiyeen isagii qabteen war waa maxay waxay yidhaahdeen ilmahan baad markaysa markaa dhashay gabadhan baad ka sinaysatay hadda caddayn iyo waxba lama weydiin taasna dee in layska rumaystaa dee sax maaha caqli iyo sharci toonna keensan maayo qofkan baa waxaan igu sameeyey keliya dee in layska rumaysto maaha waa dacwa waa sheegasho wixii la sheegtaana waxay u baahan tahay caddayn bay u baahan tahay sida sharciguba markaysa markaa u sugaayo inay caddayn u baahan tahay baa caqlanna loo garanaya inay saa tahay caqli ahaanna inay saa tahay la garanayo halkiiba wuxuu idhi ilmaha keena la kaalay ilmihii baa la keena dabeedna wuxuu ihi in yari daaye waa tukaday salaaddii markuu ka soo baxay waa ducaystay dabeedna markaa ilmihii yaraa buu u yimi dabeedna wuxuu ku yidhi man abuuka yaa ghulaam ilmahan waa ilmo yaroo imika dhashay oo da'dii lagu hadlayey ma gaadhin inankanow aabbahaa waa kuma kuma ku dhalay wuxuu idhi fulaan arraaci ilaahay baa ka hadliyey oo ka dhowaajiyey da'dii lagu hadli jiray ma gaadhinoo hadal ma yaqaan hadal fasiixu wuxuu ku yidhi hebel oo raaciga ah oo ah, yacni xoolaha raaca ayaa i dhalay buu yidhi oo aabba'i ah waa ubuwa qadariya laga tilmaamaya ubuwadii ubuwa sharciya iyo ubuwa qadariya ayay noqotaa waayahay qisada noocaasi waxay markaa sheegaysaa karaamaatul awliyaa baa ku suganoo dee waa karaamo ilaahay dhibta kaga daafacayay jurayji ninka caabidka ah ee la masabiday uu musabidka iyo yacni dulmiga la dulmiyey uu kaga daafacay marka waxyaalaha loo daliishanayo karaamaatulawliyaagay ka mid tahy wa xadiisu asxaabi alghaari aladii atbaqat calayhim asakhra waxaa kaloo ka mida axaadiista u daliilka karaamaatulawliyaaga kooxdii saddexda ahaa ee godka galay ee dhagaxa weyni ku soo dulundulcooday oo uu dabeedna godka afkiisii dhab uu isku markaa waxa waxaweye awday ba dhagax weyn yacni halkiiba godkii markaa ayuu afka ka xidhay hadday isugu tagaan oo is yidhahdaan iska riixa iskama riixi karaan intuu weynaan ka qabo meelay ka soo baxaanna kama bannaana dee tilefoonna iyo waxba ma jiraan wax la diran karayo waxba ma jiraan waa meel cidlaa bay ku taallaa markaysa markaa buur bay ku taallaa aan cidi markaa joogin codkooda markaysa markaa dad maqli maayaan waxay garteen cidda keliya ay cabashadooda u gudbin karaan inay tahay allaahoo qura waxay noqotay in markaa ilaahay aan barinno waxay haddaba isku waaniyeen mid walowba camalkaaga aada ugu rajada badan tahay ee bimacnaa aad filayso allah inuu ugu jecel yahay ee aad samaysay ilaahay ku bari yacni tawasul acmaasha saalixa lagu tawasulayo weeyaan mid waliba waxaweye markaa ilaahay buu bariyey mid waliba camal saalixu ilaahay ku beriyey mid wuxuu ilaahay ku beryey labada waalid iyo siduu ugu samafalayay birulwaalidayn dabeedna wuxuu sheegay laba waalid oo uu samafalo oo aanu markaa weeye cid kale ka horraysiin waxsiinta uu waxsiinaayo oo iyaga ugu hormariya inay jireen baarina uu ahaa habeen habeennada ka midana caanihii intuu soo lisay ayuu isidhi u gee iyagoo gamacsan buu la kulma muu toosin caanihii intuu dhigay oo dul dhigay kama tegin caanihii uu hayo ayuu habeenkiiba la dul fadhiyey oo uu doonayay markay baraarugaan inuu siiyo ayuu doonayay hurdadii inuu kiciyana waa karaahiyaystay yaa ubadkii iyo dadkii kale waxba ma siinin iyaguu hormarin jiray samafal bay ka ahayd labada waaliduu u samafalayo wuxuu idhi ilaahay ow haddaad og tahay arrinkaa ina adiga dartaa u sameeyey haddaad sidaa og tahay ilaahay ou naga fayd waxaannu ku sugannahay dabaad markaa dhagaxii in buu faydme siday u kala horreeyeen inaan u kala hormarin baa laga yaabaa mid kale wuxuu ilaahay ugu tawasulay oo ilaahay ku baryey ammaanada iyo siduu u ilaalin jiray ammaanada iyo siduu u dhowri jiray ayuu ilaahay ku baryayaa wuxuu tilmaamayaa shaqaale uu shaqo u dirtay oo ujro ay ku ballameen inuu jiray shaqaalihii ama ajiirkii inuu shaqadii qabtay shaqadii markuu qabtay ayaa dabadeedna markaa ujradii isagaan qaadan buu ka tegey mushqaayaddii muu qaadan halkiiba mushqaayaddii ayuu markaa gaar ugu cayimay mushqaayaddiisu waxaayo waxaa weeye buu gaar ugu xanaaneeyey wuxuu gaar ugu hayey yacnii markaa way taranto nooc imtixaanay ahaydee xoolo fara badan bay noqotay xoolo fara badan ayay noqotay xoolo badan markii ay noqotay oo aad iyo aad ay u fara badataa beri dambuu u yimi wuxuu idhi sii ujradaydii wuxu uhi waxaa maal aad aragtaa oo mushqaayadaadii wuxuu idhi hebelow ha igu dheelleelin kugu dheelleeli maayo xoolahaagii weeyi waxaa aad aragto markaysa markaa xoolo ee geel leh ee lo' leh ee adhi leh ee addoomma leh dhammaantood xoolahaagii weeyi bimacnaa ujradaadii iyo wixii markaa ay ka farcamay inaa ay dhashay weeyaan ilaa ataabicu taabic faracu asal ku raacaya faracu asalku raacayo ciddii asalka lahayd baa farcana yeelanaysa ayaa farcana yeelanaysa wuxuu idhi ilaahayow haddaad og tahay inaan arrinkaa wejigaaga dartii u yeelo cid kale aanan u samayna adiga aawadaa aan u sameeyey naga fayd waxaannu ku sugannahay kaasna waxa weeye saasuu ilaahay ku baryey marka xadiidku kaasuu dambeed sheegaya wuxuu ka hormarinayaa ka markaa nooca labaadoo ah yacni dhowrsoonida uu xaaraanta ka dhowrsoonaa markuu awooday dabadeed ninkaasi wuxuu ku tawasulayaa isagu alcifatu can ilmacaasi bacda alqudrati calayha macaasidii inuu ka dhowrsoonaa markuu macaasida awooday dabadeed oo waxauu yidhi gabadh markaannu ilmaadeernahay baa jirtay oo aad iyo aad u jeclaa inta nin qof dumara uu jeclaado ayaan jeclaa buu buuyihi sida ugu darana u jeclaado waxaan ka doonay buu yidhi xumaan inaan ku sameeyo ka zinaystaan doonay dabeedna waa diidday markii dambea waxaa ku dhacday abaar daran oo dhibaato ah ku dhacday gaajo daran oo macaluulaa heshay markaasay dabeedna ii baahatay waxbay i weydiisatay yacni xoolo ayay markaa i weydiisatay xoolahaasi xoolo badan bay ahayd dabeedna waxaan ku xidhay waxaan idhi haddii aad marka waxaweye ii oggolaato waxaan doonayo waan ku siinayaa oo naftaada aad ii oggolaato xumaantii inaan sameeyo haddii kale ku siin maayo dabeedna waxa weye waxay tii waa yeelayaan xoolihii baan siiyey buuri waa boqol iyo labaatan diinaar waa lacag boqol iyo labaatan diinaar abaan siiyey markaasaa dabeedna way isu kay oggolaatay markaan is-idhi buu shaqadii samee markaan is-idhi oo wax markaa iga celinaya aynay jirin ayay markaa iwaanisay markaasay iwaanisay waxay tii hebelow yacni ilaahay ka baq kaatunkana yani ha ku furin yani xaqiisa mooyaane wax kale ninkii halkiiba markaa waxaweyn yani haddana ka baaqday arrinkii waa ka tegey ficilkii zinada ahaana ma samayn lacagtiina kama qaadan wuxuu ilaahay ilaahayow haddaad og tahay inaan arrinkaa u sameeyey wejigaaga daraaddii mooyaane wax kale aanan u samayn adiga aawadaa keliya aan u sameeyo ikhlaas ayga ahayd haddaad sidaa igu og tahay naga fayd waxaanu ku sugannahay dhagaxii markaan inbu faydmid marka waxa weeye saddexda nin marka acmaasha wanaagsan bay ku tawasuleen mid weliba waa duco ilaahay baryaayo yacni mid walba qadar baa faydmay camalka iyo inuu ikhlaas ku sameeyaa mid weliba ilaahay ku baryayey ilahu haddaad og tahay inaan adiga dartaa u sameeyey arrinkaa iyo wejigaaga doonisaan doonaayo keliya inaan u sameeyo ikhlaasa iga hayd oo dan kale aanan kala hayn waxaanu ku sugannay ilahu naga fayd dhagixi waa ka wada faydmay saddexdooda markay ducadoodii iyo tawasulkoodii la yimaadeen yacnii ducooyinka laga aqbalay kurbooyinkii laga fayday karaamaatulawliyaagay soo gelis wa xadiidu arajul aladii samica sawtan fi saxaabi yaquulu isqi xadiiqata fulaan waxaa ka mid ah xadiiskii ninkii maqlay codka maqlay fi saxaabi daruuraha ka maqlay yaquulu isqi xadiiqata fulan cod buu ka maqlay daruuraha xaggooda codkaasoo cidda ku hadlaysa ay odhanayso waxaad waraabisaa beerta hebel waraabi dabeedna hogashii baa socotay yacni meel bay ku da'day meeshay ku da'day buu dabeedna markaa ninkii codka maqlay soo raacay ee biyihii markaysa markaa beertaasay isku shubeen roobkuna maba taf ballaadhnaba beerta ninkaasaa lagu waraabinayay ninkiioo beertii ku hagaajinaya biyihii ayuu u yimi dabeedna wuxuu yidhi markaa iga waran maxaad samaysaa cod noocaasaan maqleen dabeedna wuxuu sheegay beerta iyo siduu markaa wax u sameeyo inuu saddex qaybood wixii ka soo baxa u qaybiyo qayb inay masaariifsadaan qaybna inuu beerta ku celiyo qaybna inuu sadaqadaysto marka taasina waxay tahay karaamaatulawliyaagay soo gelaysa wakhayru dalik intaas oo qisa mid walba waa soo marnay waddalaa'ilu filbaabi kaiiratun mashhuura dalaaisha baabkaa ku saabsani kaiiratun waa fara badan tahay mashhuuratun caan weeyi wabilaahi tawfiiq allahoo qura ayaa waafajintu ku sugnaato isagaa wax waafajiya xadiiska kun iyo shan boqol iyo siddeed iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo soddon wa can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala maa samictu cumara radia allaahu canhu yaquulu lishayin qatu inii la adunnuhu kada cabdullaahi ibni cumar waxau yidhi maan maqlin cumar yacnii aabbihii buu u jeedaa radia canhu yaquulu yacni xaaluu odhanayo ma maqlin lishayin shay uu ku odhanaayo qatu weligii inii la adunnuhu kada saasaan u malaynaya ilaa kaana kamaa yadun inuu noqdo mooyaane siduu u malaynayo yacnii shay kastoo cumar uu yidhaahdo saasaan u malaynayaa siduu u malaynayay noqon jiray siduu u malaynaayo ayuu noqon jiray rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa soo wariyey innagii soo marray xadiiskii sheegaayey qad kaana fi man kana qablakum min alummami muxadasuun fain yakun fii ummatii axadu fahuwa cumar marka xadiiskani yani waxa weya xadiiskaa kale macnuhu sheegayey ayuu waafaqaya marka dannigiisu in musiib ahaa ayaa laga qaadanaya taasina waxay noqonaysaa ilhaam inuu ku helayo marka karaamaatulawliyaaga ayay soo gelisay danniga musiibka caynkaasna waxaa loo jeedaa haaliban baa laga tilmaamaya waa sida haalibkee tirada badan leh ayaa looga jeedaa xadiidkan fawaa'idda laga qaadanayo waxaa ka mid a ah. waalidka marka lala khitaabaayo oo isaga lala hadlayo oo loo yeedhayo iyo marka qiso ku saabsan la sheegaayo isagaan meesha joogin isku mid maaha marka lala khitaabayo hebelow lama odhan karo oo aadaabtiiyo biriga iyo samafalka kuma fiicna laakiin qiso ku saabsan marka la sheegaayo magiciisa in la sheegaa inaynay dhibaata ku sugnayn ayaa laga qaadanaya oo imminka muu odhan aabbahaye wuxuu yidhi cumar taana faa'iidadaana horeynu soo sheegnay halkanoo keliyana ma maahee shawaahid kalena waa leedahay inaa saxaabtii nebigu sala allahu aleyh wasalam markay sheegayaan aabbayaashood oo qiso ku saabsan ay tilmaamayaan magacooda inay sheegi jireen lama see soo rarin lama soo naqlinoo lama soo rarin iyagoo la khitaabaya inay hebelow odhan jireen culammaduna waxay ku dareen marka loo yeedhaayo in waalidkii loogu yeedho magiciisoo keliya aadaabta inayna ku fiicnayn oo markaysaga birigii iyo samafalkii aynay waafaqaynin ayay markaa tilmaameen laakiin qisada ku saabsan iyadu waa ka duwan tahay magaciisa markaa waa la sheegi karaa oo khaasatan markaynay joogin ama ay dhinteen ama markaysaga ay maqan yihiin in la yidhaahdo markaysa marka hebel baa caynkaa caynka ah, waxba dhibi kuma sugna kitaabka toddobiyo tobnaad ee ka mida ah riyaad saalixiin kitaabu lumuuri almanhiyi canha kitaabku saynu soo sheegnay wuxuu ka koobnaa abwaab fara badan iyo kutub iyaguna markaa waxaweeye kooban marka kitaabkii ugu dheeraa weeye hadda kitaabka aynu gelaynaa umuuro fara badan oo la reebay oo sharciga lagu nahiyey ayuu isugu soo ururiyey shiikhu halkan waayo kitaabku waa kitaab taskiye ah oo tarbiye ah oo dadkii markaysaga inuu xumaanta ka reebo wanaagga markaysa markaa waxaan yani tusaaleeyo waxyaalaha markaa yani akhlaaqda wanaagsan iyo qurubaadka iyo cibaadaadka iyo ashyaadana u tilmaamo waxa xunna uu ka reebo yani markaa loo alifay weeye waa kitaab tarbiye iyo zuhdi iyo aadaab iyo akhlaaq iyo cibaado yani marka waxa loo alifay weya tarbiya loogu talagalay waa kitaab muhim ah marka waxa weeye kitaabkani wuxuu ku saabsan yahay waxyaalaha manhiyaadkee laga reebaayo dadka ayuu ku saabsan yahay amar iyo nahyi waxaa yeela iyo waxaa ha yeelina yani waxa waa arrinka ka imanayso awaamirtii in la ilaaliyo manhiyaadkii iyo maxduuraadkiina laga dheeraado ashyaada laynaga reebayna waxay u qaybsamaan ashyaa xaaraan ah iyo ashyaa karaahiye ah nooc walba waa leeyihi labada noocbana waa ku soo aroorinaya labada noocba waa ku soo aroorinaya waa keenaya abwaabtuu ka kooban yahayna waa abwaab fara badan weeye waa boqol iyo lix iyo toban baab buu ka kooban yahay laakiin abwaabta qaarkood waa xadiis keliya qaarkoodna waa laba xadiis qaarkood waa dhowr xadiis qaar aayaad baa lagu darayaa oo gogoldhig looga dhigaya qaar aayaad laga hormarin maayo inta mid walba waaliye inta mid walba waaliye kitaabu lumuur almanhiyi canha umuuraha la reebay ee sharcan la reebay kitaabkoodii weey baabka laba boqol iyo afariyo konton baabu taxriimi alghiibati waalamri bixifdi allisaan baabu taxriim alghiiba alghayba la odhan maayo waa alghiiba weye hayba waxa weeye waa maqnaanshaha hiibaduna waa xanta marka haybku waa hoos dhigan yihi marka nuskhooyinka qaarkood sida ku dhacday baabu taxriim alghayba waa laxni weeye waa khata markaysa markaa yani matbaci ah sida tabacaadka qaarkood ku dhacda baabu taxriim alghiiba xantu inay xaaraan tahay baabkeedii weeye waa baabkii ku saabsanaa xantu inay xaaraan tahay iyo walamri bixifdi lisaan iyo amarka la amraayo carabka in la ilaaliyo ee baabkiisii weeye baabkii wuxuu ka kooban yahay laba arrin xantu inay xaaraan tahay caddayn la caddaynaayo iyo carabka in la ilaaliyo in la amray qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi walaa yaghtab bacdukum bacdaa walaa yaghtab yaanu xamanin bacdukum barkiinba bacdan bar kale yaanu xaman oo haysxamanina ayuxibu axadukum midkiin miyuu jecel yahay an ya'kula inuu cuno laxma akhiihi walaalkii hilibkiisa inuu cuno miyuu jecel yahay meytan xaalu walaalkii yahay mid dhintay uu yahay oo meyd ah fa karihtumuuh waa nici lahaydeen inaa marka waxay walaalkiin hilibkiisa inaa cuntaan ya waa nici lahaydeen waataquu allah allah ka baqa ina allaha allah tawaabun waa toobad aqbal badan yahay raxiimun waa naxariis badan yahay aayaddan waxaa laga qaadanayaa xantu inay xaaraan tahay walaa yakhtab bacdukum bacda wanahyi wannahyu yaqtadii ataxriim nahyiguna wuxuu keensanayaa xaaraantinimayn waxaa lagu metelay xanta markaa walaalkiisa muslimkaa ah, qofku uu xanto inay la mid tahay meydkiisii isagoo cunaya hilibkii walaalkii oo meyd ah isagoo cunayo kale ayay ka dhigantah marka taa miyaad jeclaan lahaydeen maydaan jeclaatayna waa nic lahaydeen inay xamataanna taasoo kale ay ka dhigan tahaye iyadana nacan wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi walaa taqafu maa laysa laka bihi cilm walaa taqafu ha raacin maa laysa laka bihi cilm waxaan cilmi kugu sugnayn ha raacin walaa taqfa ay ahmoodin waqafa inay maadadu tahay ahmoodin waqafa yaqifu iyo qafaa yaqfuu way kala duwan tahay yacnii cilmiga sarfiga taasoo kale lagu kala gartaa maadooyinku siday ku kala duwan yihiin midna waa qafaa yaqfuu waa maaddadan laga keenay wa qafaynaa laga keenay tadciifun baa la geliyay sooma mm, awgu waa caaif marka qafaa waa raacitaanka marka walaa taqfu ha raacin ay walaa tatbac maa laysa laka bihi cilm waxaan cilmi kugu sugnayn waxaan cilmi kugu sugnayn ha raacin waxaa soo gelaya xagga yacni qalbiga iyo xagga odhaahda iyo xagga ficilka mid walba xagga qalbiga ha ka raacinoo ha caqiidaynin waxaan cilmi kugu sugnayn xagga afka ha ka raacin waxaan cilmi kugu sugnayn oo ha odhanin waxaanad cilmi u lahayn xagga camalkana ha samaynin waxaan cilmi kugu sugnayn inta mid walba waa soo gelaysaa bay yidhahdeen xagga ictiqaadka xagga odhaahiyada xagga camallada ina asamca walbasara walfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas'uula ina asamca maqalka iyo walbasara aragga iyo walfu'aada iyo qalbiga kullu ulaa'ika ashyaada dhammaantood kaana canhu mas-uula waxay ahaadeen qaar laysweydiina qaar layse su'aalayay ahaadeen yacni qofka waa laga xisaabinaya wuxuu dhegaysanayey iyo wuxuu daawanayey iyo wuxuu qalbiga ka caqiidaynayey ama ka doonayey yacni mid walba xisaab ka dambaysa oo khayr iyo shar muxuu u isticmaalay ma khayr iyo mubaax buu u isticmaalay mise shay xaaraana u isticmaalan bannaanayn wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi maa yalfidu min qawlin ila ladayhi raqiibun catiid maa yalfidu kuma dhawaaqo min qawlin wax odhaaha kuma dhawaaqo ilaa ladayhi inay agtiisa ku sugan yahay mooyaane raqiibun mid ilaaliya oo catiidun xaadir ah inuu agtiisa joogo mooyaane yacni wax odhaha kuma dhawaaqo yacni odhah kastuu ku dhawaaqo malaa'ig ilaalinaysa ayaa la joogta oo agtiisa ku sugan oo waxa uu yidhi qoraysa maa yalfidu min qawlin ila ladayhi raqiibun catiid raqiibun waa ilaaliye catiiduna waa xaadir waxay dadka qaarkood moodaan in labada malag ee khayrka iyo sharka kala qoraya in midna la yidhaaho raqiib midna la yidhaha catiid oo laba magac ay kala leeyihiin inay tahay baa caanbaxday laakiin ahlucilmigu waxay yidhaahdeen maya ma maaha laba magacay kale leeyihiin labada malag waa laba sifo oo mid walba ku sugan labada malag mid walba raqiibna waa yahay catiidna waa yahay catiid waa bimacnaa xaadir waa jooge iyo ilaaliye mid waliba labada sifo waa ku sugan yahay waa laba sifay leeyihiin ee ma aha inuu marka uu yahay laba magacay kale leeyihiin inuu yahay maaha waa laba sifo labaduba ku sifaysan yihin catiidna waa xaadir waa jooge waa midaan maqnaanayna joogay raqiibna waa ilaaliye mid waliba ilaaliyena waa yahay xaadirna waa yahay marka cumuumka aayadda waxaa laga qaadanayaa odhaah kastuu yidhaahdo in la qorayo ahlucilmiga qaarkood waxay wixii mubaaxa la qori maaye wixii ama khayra ama shar ah ayaa la qoraya laakiin wixii iska mubaaxa aan faa'iide lahayn ee marka markaa waxa weeye sabab markaa khayr ka dhigaysana aynay la socon oo niyo in khayr loo kaashanayo wax la mid a ah. ila khayr bay noqotay haddii sidaa looga jeedee ya aynay la socon iyadoo lama qorayo culamada qaar yidhahdeen haddii shayga mubaaxa qofku uga jeedo inuu markaa u kaashanayo taacadii oo u adeegsanayo niyo wanaagsan uga dan leeyahay dee wuxuu noqonayaa mid ajar ka helayuu noqonaya waman nawaa biaklihi alquwa litaacati illaahi falahu maa nawaa yacni kii u niyeeya cunitaankiisa uu cunaayo taacada ilaahay inuu markaa ugu xoogaysto yacni sidaa uga jeeda yani wuxuu niyeeyuu leeyihi waata mucaad ibnu jabal laga sheegay inuu yidhi innii la axtasibu nawmatii kama axtasibu qawmatii ajar waxaan niyaystaa buu mucaad ibnu jabal yidhi seexashadaydaan ajar niyeystaa sida kicitaankayga aan u kacaayo qiyaamu leylka aan ajar u niyeysanayo ayaa seexashada aan seexanayana ajar u niyeysanayo oo ruuxu markuu uga jeedo waxa weeye taacadii aad xoog ugu yeelatid oo nashaad iyo firinfircooni u heshid waa taqawi litaaca uu uga jeedo cunistiisa ama cabistiisa ama seexashadiisa wuxuu noqonayaa ma'juur mid laga ajar siina ayuu noqonaya ahlucilmiga waxay yidhahdeen maya wax kasta waa la qoraya laakiin marka dambea wixii aan ajar iyo shartoonna ku sugnayn dembi iyo ajartoonna aanu ku sugnayn marka dambaa laga reebaya ala kulli xaal ma'aalkii de waa iswaafaqsan yihin iclam alimaamu nawowiyi waxa uu yidhi raximah ullah iclam ogow annahu yenbagii likulli mukallafin inay u habboon tahay mid kastoo takliif la saaray an yaxfada lisaanahu can jamiici alkalaam an yaxfada lisaanahu inuu carabkiisa ka ilaaliyo can jamiici alkalaami hadalka dhammaantii inuu ka ilaaliyo ila kalaaman daharat fiihi almaslaxa hadal ay maslaxa ka daahirto ka muuqatay mooyaane wixii kaloo dhanba waa inuu carabkiisa ka dhowraa wamata stawa alkalaamu wa tarkuhu fi lmaslaxa markuu sinmo hadalka iyo tegista laga tegayaa xagga maslaxada markuu ka sinmo ay noqoto waa isla eg yihiin oo ma kala miisaan badna fasunnatu alimsaaku canhu sunnadu waxay tahay in laga gaabsado layska daayo liannahu qad yanjaru alkalaamu almubaaxu ilaa xaraamin aw makruuh waayo waxa dhici karta inuu hadalka bannaan ee mubaaxahay u jiido ilaa xaraamin yacni marka xaaraan inuu u jiidaa laga yaabaa hadal xaaraan oo kale inuu ku hadlo aw makruuhin ama hadal karaahiye oo la karaahiyeysta inuu ku hadlo inuu taa u jiidaa laga yaabaa wadalika kasiirun fi alcaada kaasina waa badan yahay sida loo bartay ee caadada loo bartay waa fara badan yahay wasalaamatu laa yacdiluha shay nabadgelyadana waxba uma dhigmaan nabadgelyada waxba uma dhigmaan sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa raximah ruuxu intaanu hadalka odhan inuu ka fiirsado ka fekero hadalkan aad leedahay ma xalaalba ma xaaraanba maslaxa ma ku jirtaa maslaxa kuma jirta miyaa taa waa inuu ka fekeraa hadal kastoo maslaxadu inay ku sugan tahay ay noqoto ta miisaanka badan ama maslaxo khaalisaba ah ama maslaxo raajixoo miisaan badani ay ku sugan tahay waa in la yidhaahdaa hadalkii mafsada khaalisa ay ku sugan tahay mafsado baraxla ah ama mafsado raajixa ah oo ka miisaan badan maslaxadu ay ku sugan tahay markaana waa in laga tagaa haddii maslaxadu iyo mafsadadu ay isla ekaadaan markaana waa in laga tagaa oo layska daayaa dar'u lmafaasidi muqadamun cala jalbi almasaalix mafaasidda in la daafacaa laga hormarinayaa masaalixda in la soo marka maslaxadu mafsadadu simato dhibaatada iyo waxtarki iyo maslaxadu markay sinmaan markaana mafsadada ku jirta daraaddeed baa looga dheeraanaya lianna dar'a almafaasidi muqadamun cala jalbi almasaalix hadduu isku qabto maslaxa ma ku sugan tahay mise kuma sugna mafsadadu uma muuqanba midu ku huba maaha armaa mafsada ka timaada iyo armayna ka iman xaaladda noocaasa hadduu isku qabto inay mafsada ku sugan tahay inay maslaxa ku sugantaho maslaxa raajixi inay ku sugan tahay uma caddaa xaalka noocaasana waa inuu markaa ka gaabsadaa wamata stawa alkalaamu wa tarkuhu hadalka iyo tegistiisu markay simanto fi lmaslaxa fa sunnatu alimsaaku canhu mafsada inay ku sugan tahay baa markan uma caddaa maslaxaduma waxay ku jirtaa inaad ka aamusto mise inaad tidhaahdo labadiibaa sinmay markaana waxay noqonaysaa sunnadu in laga gaabsado waayo hadalka mubaaxi xaaraan buu sababi karaa dariico wuxuu u noqon karaa xaaraan ama karaahiye inuu ku dhaco nabadgelyadana wax u dhigmaa ma jiraan adilu sheekhu soo deliishanayaa hadalka uu sheegay uu soo deliishanaya waxaa ka mid a xadiidka kun iyo shan boqol iyo sagaaliyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo koob iyo soddon wa can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiy sala allahu aleyh wasalam qaal man kana yu'minu billahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayra aw liyasmut man kaana ku kastoo ahaaday yu'minu mid rumaynaya billaahi allah rumaynaya walyowmi alaakhiri iyo maalinta dambe ee qiyaamada mid rumaynaya ahaaday falyaqul khayran ha yidhaahdo khayr aw liyasmut ama ha iska aamuso muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa hada alxadiidu sariixun fii annahu yenbagii anlaa yatakalama ila ida kana alkalaamu khayra xadiiskani wuxuu ku cad yahay fii annahu yenbagii inuu habboon tahay anlaa yatakallama shakhsigu inaanu hadlin ila ida kaana alkalaamu inuu hadalku ahaaday mooyaane khayran khayr ahaaday wa huwa aladii daharat maslaxatuh kaa khayrkiina waa maxay waa ka maslaxadiisu daahirtay weeye maslaxadiisu ay muuqatay in maslaxa raajixi ku sugan tahay ama khaalisiyi wa mataa shakka fii duhuuri lmaslaxa markuu ka shakiyo maslaxa inay ka muuqanayso oo hadalkaa ku sugan tahay falaa yatakalamu ma hadlaayo falyaqul khayran aw liyasmut waa yahay marka hadalka shar badan buu sababi karaa qofku acla darajaad buu ku kasban karaa hadalkii waxaanu ku kasban karaa darakaadka naarta halka ugu daran ee ugu hoosaysa ayuu ku kasban karaa hadalkii jannana waa lagu galaa naarna waa lagu galaa hadalku shay fudud ma aha shay fudud ma aha saas aawadee waa in aad la ysaga hubsadaa intee kelmad ku halaagsantay laa yaldaqannaka innahu thucbaanu carabkaagu yaanu ku qaniini yacni marka waxa weeye yacni bahal hoosoo kalu ka dhigan yahay bimacnaa waxa weeye mahlaka uu kuu sababi karaa baa looga jeeda si qaniyada bahalka hoose ay kugu sababayso mahlako xadiidka kun iyo shan boqol dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo iyo shan boqol soddon wacan abi muusa radia allaahu canhu qaal qultu yaa rasuula allah ayu lmuslimiina afdal muslimiinta keebaa ugu fadli badan keebaa ugu mudan oo ugu fadli badan qaala wuxuu ihi nabigu calayhi asalaatu wasalaam man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih muslimiinta waxaa ugu fadli badan man salima almuslimuuna kay muslimiintu ka nabadgalaan min lisaanihi carabkiisa iyo wayadihi gacantiisa ay ka nabadgalaan ka carabkiisa iyo gacantiisa ay ka nabadgalaan baa ugu fadli badan muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay marka asu'aalu mucaadun fi ljawaab waxay ka dhigan tahay afdal lmuslimuuna man salima almuslimuuna min lisaanihi wa marka laguma gaar yeelinoo keliya kay gacantiisa ka badbaadaane kay afkiisa ka badbaadaan gacantiisana ka badbaadaan labadaba ka wada badbaadaan baa laynoo sheegay waxaana la hormariyey carabka ya waayo dhibaatooyinka gacanta ka yimaada wax fara badan waxaa sababaa yacni hadalkaa sababa intee baa kelmad tidhi oo kelmaddii ay dhibaata ka dhalatay dil ka dhashay yaa yacni marka colaadii ka dhalatay ee qabaa'il islaaye iyo dad islaaya ay ka dhasheen ay ka yimaadeen kelimadu qof yidhi ayaa laga yaabaa fitna weyn oo cadiima inay saado soomaalidu waxay yidhaahdaan haddaan af xumaan gacanima xumaato yacni xumaantii markaysaa erayga xune la yidhaahdaa wuxuu sababi karaa fitna iyo dhibaatuu sababi karaa halkaa inagu joogo wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk